halkaa taalla anta wamaaluka liabiika ayaa xadiisku uu ahaa markaa nooc milki ah ama shubhatu milki ah ayaa loo sugay walow yaanu milki xaqiiqiya ahaanin culammadii islaamkana qolooyin baale wixii uu baahdaba bilaa-idan buu kaga qaadan karaa mar hadday markaa sidaa tahay waalidkaasi la xadi maayo walibni xasmin qaطcuhu fardun wa xaq ibnu xasm raxmat ullaahi tacaala calayhi isaga agtiisa in gacanta la gooyaa waalidkaasi waa waajib xaq ah oo isagu shubhadaasi ama idra xuduuda bishubuhaat ma qabo xadiikuna waa daciif bay leeyihiin wax kale oo ku soo aroorayna ma jiro waalidkuna waladkiisa xoolihiisa ma laha oo de waa kuwa wax kale iibsan kara ee ribadii waa kuwa wax kale iibsan kara ee ribadii ay gelayso baycooda isdhaxlaya markaa mar haddaan milki xaqiiqiyihi jirin waa la goynayaa bule wa cinda alaصbaxiyi yuqطacu اlwalad imaamkii maalig ahaa agtiisa raxmat ullaahi tacaala calayhi gacanta waa la goynayaa waladku haddii uu wax ka xado waalidkii maxaa yeeley shubhatu milkigaa isagu ma laha qolyaha kale waxay leeyihin la goyn maayo maxaa yeelay dee nafaqadii buu ku leeyahay wa ciraaqiga agtiisa maxramkii oo dhanba wixii dawl araam maarata waxa weyaa likulli dii raxmin maxram ama kullu dii raxmin maxram mid kasta oo qaraabanimo maxram keensata u saaxiib ah lam yuxadda lama xadaynayo hadii uu maxramkiisii wax ka xado oo de isagu nafaqadii buu isugu wada waajibinaya qolyahaa kalena waladka iyo waalidka unbay ku khaas yeelayaan walow ay xagga nafaqada qaarkood irsiga raaciyaan oo ay leeyihiin dadkii markaa dhexlayay qofku ku yeelanayaa nafaqo laakiin haddana sidii weladka oo kale ma aha mansiladii weladka ma taagna markaa weladka uunbay shubhadaasi ay kusoo gaar yeeleen midda kale waxay leeyihiin maxaarimtani sidii weladku uu ugu soo gelayay aabbihii ee maalkiisu aanu muxras uga ahayn ayaa maxramkiina uu iska soo gelayaa guryihii oo dee maaragtay ilan qofkii qof maaha in laga xijaabtaa ay waajib tahay marka maadaama iska soo gelayo xirsigii ayaan xaqii ayaan markaa waxa weeyaan eh, taxaquqaynin oo aan eh, dhammaystirnayn bay leeyihin wa cindahu abu xaniife agtiisa laa yuqطacu zawjaan zawjkii iyo zawjadii gacmaha laysu goyn maayo markii ay wax kala xadaan wa macahu fiihi axmed shaybaani arinkaa halkan ah waxaa kula socda imaamkii axmed ahaa raxmat ullaahi tacaala calayhi markaa eh, madaahibta kale laftooda khilaafka ka jira shaaficiyadii o kale ilaa saddex qowl ayaa ku jira eh, qolyahan waxay leeyiin markaa la isu goyn iyadii dee nafaqadiina way ku leedahay maalkiisiina muxras inta badan kama oo de iyadii baaba gurigii dhex joogto oo meeshii uu wax ku qarsanayey iyadii maaragtay way u furan tahay isagiina waa saasoo kale xoolaheedii iyo adduunkeediiba de isagiibaaba laga yaaba inuu gacantaba ku hayo oo aan markaa xirsigiibaan taam noqonaynin bay leeyihin qolyaha qaarkood oo yidhi zawjada la jari maayo laakiin zawjka waa la jaraya wuu jira waa qowdasha madhabka ku jira oo de iyadu nafaqadii bay kuleda lakin isagu nafaqo kuma laha laakiin labada qole kaleba muctamadka sidaa u waa in la goynayo oo gacmaha laysu jarayo laakiin de iyaga laftoodu waxay shardiyayaan inuu wixii muxras ka yahayo haddii uu meel gaara kaga xidhay oo khasnad gaara uu ku xidhay waa markaasunbay noqonaysaa laakiin de wixii guriga un uu dhigtay iyadu ay meesha iska dhex socotay gacanteedu ay gaadhaysay kaasi muxras ka noqon maayo iyaduna waa saas oo kale ويغرم المقطوع مسروقا فإن تلف فالنعمان قال ما ضمن ومالك وافقه إن اعسر إلى زمان القطع لا إن أيسر ويغرم المقطوع ninkaa gacanta la gooyey xatooyada daraadeed wuxuu mag uu bixinayaa masruuqan wixii uu xaday fain talifa haddii markaa uu taalif yahay hadduu yaallo wuu keenayaa wey haddii uu taalif yahay fanucmaanu qaala maa damina imaamkii abu xaniifaha raxmat ullaahi tacaala calayhi wuxuu yidhi ma damaanayo wa maalikun waafaqahu maaligna waa ku waafaqay in acsara hadduu mucsir yahay ilaa zamaani lqaci ilaa iyo waktigii qaciga haddii uu mucsir ahaa laa in aysara may hadduu muusir uu noqdo ilaa zamaani lqaci ma noqonayo mid markaa damaankii uu ka dhace waa laga doonayaa damaankii waxaa markaa fuqahadu ay isku raacsan yihiin ninkii haddii gacanta la gooyo alaabtiina uu hayo inuu soo celiya inay ku waajibayso deecayntan qof baale isaguna ma mulkiyo waxa laakiin hadal uu ka joogaa haddii wixii uu talfay oo gacantiina la gooyey haddii gacanta aan la goynin waa laga rabaa iyadana waa isla ogolyi laakiin haddii gacantii la gooyo wixiina uu taalif yahay ma laysugu darayaa in gacantiina la gooyo lagana qaado magdhowgii laga qaado xanafiyadu waxay leeyihiin labadaasi isma raacaan oo damaan iyo qaci isma raacayaan haddii shaygii uu yaalana waa la soo celinayaa haddii kalena dee ninka wixii gacantaaba loo gooye wax kale la weydiin maayo maalikiyada laftoodu waa la asal baabulqasbi markaynu joognina way isla socdeen masaladuna iltifaat bay halkaa ku leedahay markaa waxay leeyihiin mar haddii gacantiisii loo gooye shaygii hadduu yaallo ama uu muusir ku ahaa ilaa zamaan اlqaطci maxay san uleeyihiin waxay leeyihiin markii shaygii uu talfay hadduu muusir yahay dee bedel baa lagu lahaa qabla alqaطci marka isagoo sidii u muusirahoo soo celi soo celi laleeyahay haddii gacantii la gooyo soo celidii markaa kama dhacayso laakiin isagiioo mucsirahoo hadda waxba aan laga qaadi karin haddii gacantiina la jaray waxay leeyihin muaalababa meesha ma taalo markii hore muaalaba m imikana gacantiyaa la gooyin waxba markaa lagu yeelan maayo qolyihii kale markaa iyagu waxay leeyiin waa israaciya maxay isu midna waa xaq ilaahay midna waa xaqii aadamaha gacanta la gooyaa waa xaqullaahi in magdhowgii laga qaadaana de ninkan xaqiisii ninkan in gacanta la gooya waxba isaga uguma filan oo de isaga wixiisii uu ka maqan yahay wain cafa lmaaliku bacda arafci ila alimaami lam yufid fi lqaci wain cafa lmaaliku ninkii adduunkan la xaday lahaa hadduu saamaxo bacda arafci ila alimaam intii maaragtay maxkamadda arrinta la geeyey arrinta ay maxkamadda gaadhay ee ay sugnaatay lam yufid fi lqaci xaggii goynta wax alla waxay ka taraysaa ma jirto dee waa xad xuduudda ilaahaya kol hadduu sugnaado in la oofiyo uunbay noqonaysaa maarata shafaaco iyo markaa saamaxaad waxaas ma geli wa bictiraafin ahbatu waxay ku sugayaan sariqadii bilictiraaf biliqraar qiraalkii da way ku sugnaanaysa fain rajaca hadduu ka laabto falqurmu waxa waajibaya wuxuu noqonayaa magdhowgii lalqacu gacangoyntii iyadu dee ma waajibayso oo xad ilaahay uu xadkii ilaahayna shubhaa soo gashay gooru been sheegaya la garan maayo markaa lama goynayo wa daawuudun qaaca daahiriyadu iyagu way goynayaanoo da iyagu rujuuca can iliqraarka ma qabaan sayn hore u tilmaan lilxambali liqraaru marataani xambaliga agtiisa qiraalka la doonayaa waa laba jeer sidii zinadaba ay afar u lahaayeen bay halkana laba u leeyihiinoo waxay leeyihiin de waxa weeye xubin dhan baa la goynayaa marka hal qiraal kuma fille rajmiguba hadduu afar u baahday tanna labay u baahan tahay afar calina way sheegeen jumhuurku laakiin halkan iqraar mar ra ku filan biili waliljamiici yashhadu lcadlaan say isku fuqahadu dee labadii cuduusha ahaa waa ku filan markhaatigoodu oo eh, shaahideyn oo maaragtay eh, rag ah ayaa ku filan saynu shahaadaadka ku arki doon wlqacu lilkafi lyamiini wlqacu goyntu lilkafilyamiini bay ahayd gacanta ama kafka midig ayaa la jaraya uma intaaba sida uma in caada hadduu haddana ku laabto faqacu qadamin yusraa qaminun faqacu qadamin yusraa cagta bidix in la gooyo ayaa qaminun xaqiiqun mudan oo markaa halkaasaa la jaraya wy iyadana waa isla ogolyihiin jamaahiirtooda falyadi haddana gacanta ayaa kusii xigaysa hadduu mar kala xado gacanta hadhay waxay noqonaysaa untii bidix farijli haddana hadduu mar kala xado lugta ayaa kusii xigaysa falyada farijla qaan faqtaan haddana waxaad goysaa alyada gacanta haddana farijla cagta kale markaa de gacantii bidix haddana cagtii midig bay noqonaysaa libni anasin washaafici imaamkii maalig ahaa iyo imaam shaafici saasay iyagu qabaan waman siwaahuma wixii labadaa ka soo haray xabasa marka labada hore la jaro mar saddexaadka iyo mar afraadka iyo waa uun la ganaaxayaa xabsi iyo darbi iyo waxyaalaha dee lagu maaragtay ganaaxayo ayuunbaa lagu ganaaxayaa laakiin xubin dambe oo la jarayaa ma jirto marka qolyahaa hore de axaadiis shaaficida uu warinayo ayay markaa xujaysanayaan sanadkooduna iska eh, fiican yahay eh, qolyahan kale xanaabilada iyo xanafiyadu ahar cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu laga soo guuriyey ayaa loo waxay ku sugan in loo keenay mar saddexaadkii markii loo keenay ayaa la gacanta kala goo markaasuu haddaan gacanta kala gooyay muxuu ku istijoobi oo najaasada iskaga magan markaa eh, markaa isagaa markaa tacsiiriyey oo aan gacantii goynin axaadiitana hala soo aroorto maarata sanad ahaanna ha roonaato laakiin aad qawi uma sii ah oo waxa weyaan yani axaadiitii aadka xujada u ahaa ma sii gaadhsiisna marka deetana waxoogaa arrintiina waa xag weyn oo culus weeye qofkiio dee xubnihiisi o dhan ba maarata la tirayo marka waxaad moodaa inay ku dhiiraraan waayeen inay axaadiistaas ay qaataan wlkafu min kuucin kafka halka laga goynaya waa kuuca waxa weeyaan halkan laabatada weyn wa min kacbin qadam qadankuna waa min kacbin halkaa markaa qur-aanka ayaa markaa laga jaray wa can caliyin cali waxaa ka soo arooray radia allahu tacaala canhu min macqid shiraaki tanma tanma alqacu qacigaasi wuxuu uu maaragtay taam ku noqonaya min macqid ishiraak halka marka lagu xidho suunka suunka mal haddii xaggan dambe laga soo xidho xaggan sare lagu xidhayo xaggan dambena malaha ka xidhnaa laakiin inta badan macqid ishiraaka ay sheegaan waa xaggan hore oo dee laba dhinacaan ka kala yimid bay markaa xaggan hore ku xidhayen marka wuxuu soo reebayaa cali radi allahu tacaala canhu id ah, oo ku socon karo ayuu markaa u soo reebayaa saasaa markaa cali radi allahu tacala canhu ka soo arooray kitaab xiraaba mujaahiru binuhbati muqaaribu ilaa luxuuqi qawsin ilmuxaaribu wamaa siwaa luxuuqi qawsin kaafi lilxambaliyi fiihi walaxnaafi washartu takliifun fadac sabiya wacusmatun falaa yakun xarbiya wakhasahu nucmaanu biاsaxraa'i walaysa bilcumdati fi liftaai faqatluhu muxatamu in qatala mac salbihi in ahdu maalin xasala washarqu fi lmaqtuuli cismatun faqad washaafici fiihi takaafu'an shara waqtac yamiinan mac yasaarin rijli in akhada annisaaba duuna qatli wain yukifa qaطcan ilardi nufi wadaka bilxabsi faqad lilxanafi wamalikun bayna alkhisaali khayara bilijtihaadi kayfama alamru jara waasqaطuu xadda alxiraabi in yatub min qabli qudratin calayhi falya-u kasaa'iri اlxuduudi cinda alxambali walow lifardin min xiraabatin khali amaa xuquuqu اlkhalqi fahiya waajiba wasaqaطat lilayfi fi lmuxaaraba mujaahirun binuhbatin qofkii la jahraya dhaca iyo inuu dadka xoolahooda uu dhaco kaasoo muqaalibun muqaalabo samaynaya oo awood kaga hortagaya ciddii markaa ka hor ama ciddii ka soo gaar istiraahda awooduu isticmaalayo bilaa luxuuqi qawsi iyadoo meeshaasi wax gurmadahoo soo gaari karayaana aanay jirin almuxaaribu weyaan markaa muaarib almuxaaribu qofka muxaaribka la odhanaye xadulxiraabaha lagu qaadaya ama qaaicu ariiqa la odhanayaa mujaahirun binuhbatin muqaalibun bilaa luxuuqi kawsin wey waa mid markaasi bareer ah dadka u bareeraya awoodna u isticmaalaya cidii markaa ka hortimaadana iska caabinaya oo muhaalib ah muhaalibada waxaa laga wada iska caabin buu leeyahay gurmad meel markaa soo gaarayana ma aha marka shuruudaa la helo ayaa xadulxiraabahan uu imanay waxaa markaa ka baxaya qofkii magaalada dhexdeeda iskade dadka maarata afraadda xoog u isticmaalayay laakiin baxsanaya haddii booliskii iyo ciidamadii iyo wixii ay markaas soo weerarayaan cararaya ee laakiin dadkan uu awoodda u isticmaalayay kaasi muntahi buu noqonayaa laakiin ma noqonayo xadulxiraabo qof lagu oogay wamaa siwaa luxuuqi awsin kaafi lilxambaliyi fiihi walaxnaafi wamaa siwaa luxuuqi awsin luxuuqulqawska inta ka soo hadhay oo inuu yahay dee mujaahir binuhba muqaalib oo awood isticmaalaya oo haddii markaa laga hor yimaado dagaalamaya inuu sidaa yahay ayaa kaafin ku filan lilambeliyi ambeliga fiihi fi muxaaribi wlaxnaafi iyo axnaafta marka yani waxaad u moodaa khilaaf iska yar lafdiaho marka magaalooyinka iyo waxyaalahaas la joogo miyaa muxaarib uu noqonayaa ayaa markaa inta badan luxuuqulqawskani magaaladiibay qolooyinka qaarkood leeyihiin muxaarib ma noqonaya magaalada waxaan ka dhex sameeyo waayo inta badan qawskiibaa imanaya saas markaa qolyaha kale lahaayeen haddii ay dhacdo way lahaayeen magaalada dhexdeeda in meel aan gurmad soo gaadhayn uu jirana xadulxiraamadii way imanaysaa way noqonaysaa marka qolyahan kale laftoodu xagga min anaxiya alcamaliya magaaladii way ictimaadayaan sida soo socto xanafiyada laftoodu way ictimaadayaan in haddii magaalada dhexdeedii arrintaasi ay ka dhacdo oo qof markaa dowladdii ay qaban karaysa aanu ahayn inuu markaa muxaarabadii ay markaa xasilayso xanaabiladu nafteeduna waa ogolyiin laakiin tacriifkii ayuunbaad moodaa inay ka reebeen wsharu takliifun shari waxaa ayun qofkani mukalaf yahay fadac sabiya kii markaa sabigaa iska daaday isaga markaa xabilxiraabaha ku qaaday wa baa iyaduna shariya <clears throat> qofkani inuu macsuum yahay maxaa ku baxaya falaa yakun xarbiya gaalkii xarbiga ahaa dee kaasi maarata xadulxiraabo lagu qaadi maayo kolka horeba dil iyo dagaal baa inaga dhexeeyey iyo xoolahoodu aynu qaadno iyo xoolaheennu ay qaadaan ayaa marka horeba inaga dhexaysay markaa isagu dee nafihii inaga dilaybaa loo raaci maayo aduu soo islaamo de maaragtay iimaan inaguna saasoo kale markaa saasoo kale markaa de maalkiina loo raaci maayo oo inaguna wixii aynu ka diliyo wixi aynu ka qaadnaba laynooma raacayn wahasahu nucmaanu imaamkii abu xaniifaha wuxuu ku gaar yaray bisaxraay waa halkii markaa luxuuqulqowska tacriifku markay ka saaraan wixii ka ratiimeeyey weeyaan walaysa bilcumdati fi liftaar laakiin mid muctamad ama hadalkaas xagga fatwada oo waxay leeyihiin magaaladii iyo inkastay habeen ku qaydayaan magaalada habeennimada da intay soo galaan ay wax dhacayaanoo ay waxboobayaanoo awood isticmaalayaan waxay leeyihin xadulxiraabihii waa lagu qaaday xadulxiraabihii markaa waa maxay faqatluhu kuwan in la laayo ama la dilo lala dagaalamo ama kii la qabtay dee la dilo ayaaba muxatamun laazim ah oo saamaxaad aan lahayn in qatala hadduu isagu wax dilay mac salbihi iyadoo weliba tiirka lagu xidhayo oo maalma uu ku xidhnaanayo in akhdu maalin xasala haddii xoola inuu qaataana ay xasishayoo ay markaa la socotay dilka haddii uu wax dilay xoolana qaatay waxaa laysu raacinayaa in la dilo tiirkana lagu xidho maalma halkaa uu ku xidhnaado markaama marka la dilo kadib baa la xidhayaa mise isagoo nool baa la xidhayaa xanafiyadu waxay dhahan isagoo nool in la xidho bay dooranayaan laakiin iyagu laftoodu khiyaar bay gelinayaan shaaficiyada iyo iyo xanaabiladuna sida u muctamadkaa marka la dilo kadib ayaa t ayaa markaa waxa lagu xidhayaa halkaasi oo markaa masluub ahaanaya saddex maalmood shaaficiyadii xanafiyadiisay leeyihiin xanaabiladuna ilaa inta xataa yashtahira amruhu ilaa arrinkiisu uu caan baxayo la wada ogaanay ayuu halkaa ku xidhnaanaya dabcan hadii markaa dee inuu eh, googo ay noqoto oo inuu qurmo iyo waxaa laga boqo waa la soo dejinaya oo lagu dayn maayo faqatluhu muxatamun in qatala maca salbihi iyadoo kaa la salbinayo in ahdu maalin xasala maca alqatli weeye hadduu labadaa isku darsaday washardu fi lmaqtuuli qofka uu dilay ee loo dilayo waxaa shardi ka ah cusmatun inuu qof macsuumu dama qofaan dhiiggiisu banaano dhiigiisu xaaraan yahay inuu ahaa faqad intaasunbaa shardiga ee inay isu dhigmayeen iyo mukaafacadii iyo wixii la eegi maayo washaafici fiihi takaafuan sharada shaafici maqtuulkaasi takaafu ibuu shardeeya oo inuu kuf u yahay qofkani ayuu shardeeya haddaanu kuf u ahayn loo dili maayo oo waxaa markaa khilaafku uu salka ku hayaa meeshan xad inuu jiro waa la ogyahay dhinac kalena haddaanu dilin waa kuwanla la dili maayo hadduu wax dilay unbaa la dilaya xaggaana macnalqisaas ayaa meeshii ku jira marka deetana hal yuqallabu fiihi jaanib alxaddi aw jaanib alqisaas ma jaanibka xadka ama macna alxad baa la xoog yeelayaayoo awoodda la siinayaa mise jaanibka qisaasta ayaa awoodda la siinayaa markaa shaaficiyadu waxay leeyiin jaanibka qisaasta say muctamadka ka dhigayaan ayaa awooda la siinaya qoryahankana xadnimada ayaa awooda la siinayaayo markaa eh, la eegi maayo takaafu inuu jire waxaan waa xad markaa xad ahaan baa loo dilay waqtac yamiinan mac yasaarin waqtac waxaad goysaa yamiinan midig mac yasaarin rijlin oo la socota bidix lug ah markaa dee maxay noqonaysaa eh, yamiinantii markaa gacantii bay noqonaysaa waa min khilaafin waqtac yamiinan gacantii midig jab mac yasaarin rijlin oo ay la socoto bidix oo iyadu markaa lug ah in akhada nisaaba duuna qatli hadduu nisaabkii qaatay sariqada laakiin aanu waxba dilin xoolowun buu qaatay u dhacay waxbana ma dilin kaasi markaa labada gacan iyo markaa lug baa laysraacinayaayo dee xoolahan u qaatay marka horeba gaan maaratay gacanta la jaraa ka ratibmi jirtay laakiin maanta xad baa ula socda lugtiina waa la raacinaya wain yukif hadduu dadka un cabsi geliyey faqad keli ah ee aanu wax kala samaynin xoolana ma qaadin waxna ma dilin cani lardi nufiya dhulka ayaa laga eriyaya laga kaxaynaya waa la masaafurinayaa wey wadaaka bilxabsi faqad lilxanafi saafurintaasi iyo nafyigaasi xanafiyada agtooda waa in la xiro maahan in meel kale la geeyo waa sijni weeyaan qolyaha kalena waxay leeyihiin bian yusjana aw yuqaraba in ama la taqriibiyo ama la eh, xabiso oo la sijniyo ayaa yunfaw min alardi ay noqonaysa saasay markaa yidhahdeen qoladaasioo aayaddii waxay ku qaadeen xaalado kala duwan wamaalikun bayna alkhisaali khayara bilijtihaadi kayfa ma mru jara wamaaliku imaam maalik khayara wuxuu markaa doorgeliyey qaadigii bayna alkhisaali arrimaha markaa afarta ah bilijtihaadi ijtihaadkiisa iyo siduu maslaxo u arko inuu markaa ku xukumo kayfama almru jara sidii doonaba arrinku ha noqdo ama ikhaafatu sabiil keliya ha noqdo ama akhdu maal ha noqdo ama qatli ha noqdo ama qatli iyo akhdu maal isla socdo ha noqdo oo dee yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alardi marka aw baa la ysugu cadfay in markaa inta la kala dooranayo ayaa daahirka aayaddu uu yahay laakiin jumhuurku waxay yidhahdeen xaaladay kala tilmaamayaan sidii ibn cabaas radi allahu tacala canhumaa uu ku fasiray wa asqauu xadda alxiraabi in yatub min qabli qudratin calayhi falyau wa asqatuu way rideen xadd alxiraami xadkii xiraamada way ka saamaxayaanoo way ka ridayaan in yatub hadduu toobad keeno min qabli qudratin calayhi inta aan awood loo yeelanoo aan la soo qabanin hadduu toobad keeno xaddulxiraamihii waa ka dhacaya falyawm marka ha soo noqdo oo de ummadda ha ku soo biiro marka taas yada way isla ogolyihiin waayo de aayaddii baa sheegtay ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faaclamuu ana allaha gafuuru raxiim ka saa'iri lxuduudi cinda alxambali sida xuduudda kale oo dhamiba ay tahay xambeliga agtiisa walow lifardin xadkaasi haba u sugnaado qof oo min xiraabatin khaliyin khaliyin min xiraaba ka maran xiraabadii ka maran ba ha noqdo yani waa xadu sinihii caadiga maaragtay xadu sariiqihii xuduuddii oo dhanba waxay leeyihiin xanaabiladu haddii qofku uu toobad keeno oo uu hagaago intii aan xadka laga oogin kan uunbuu la midyaho looga qiyaas qaadanaya shaaficiyadana waa qowl madhabka ku jira laakiin sida muctamadka ah maya xuduuddii kale towbada kuma dhacdo maxaa yeelay maacis iyo khaamidiyadii iyo dee waxa weeyaan way toobad keeneen nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam tooba qiimo badanay tooba keeneen haddana dee xadkii lagama saamaye markaa xadku ma dhacaya bay leeyiin bitawbati kuma dhacay amaa xuquuqu lkhalqi fahya waajiba asqatuu xadd alxiraabi xadkii xiraabada unbaa dhacaya amaa xuquuqu lkhalqi wixii xuquuqulkhalqi ah hadday qisaas ahayd iyo haddii ay xoolo la qaatayo de in la magdhaba ay ahayd fahiya waajibatun taas iyadu sideedii bay waajib u ahaanaysaa towbada dee xuquuqda bani aadamka kuma dhacdo wa saqatat fi lmuxaaraba imaamkii layth ibni sacad isagu marka muxaarabada la joogo maadaama naski in ladina taagu uu wuxuu yidhi waxba labankaa loo raaci maayo sidii buqaada oo kale buqaadaba xoolihii ay baabi'iyaan iyo wixii ay laayaan looma raacayo sida ay noo soo soctay aynu arki doono marka wuxuu yihi mar haddii nasku ku yimid waxba looma raacay faslun fii qitaali lbuqaad dadkii buqaadda ahaa la dagaalankoodii muqaalibu limaami id taawala fahuwa baaqin ficluhu lan yuqbala washaaficiyu yashriطu matbuucan yeli washawkatan wamachu fiiha alxambali uma albugaatu undiruu wajuudiluu xatman ligayri اlxanafi waquutiluu walaa yuciinu axadu imaamah in lam yuzil maa kana min ظulaamah wayuhdaru lmusaabu fi اlqitaali min anfusi اljamcayni wاlamwaali wawaaqicu fii asrina laa yuqtalu wاlxanafi fiihi اlkhiyaara yajcalu fain halabnaa natruku ladii jurix kamudbirin wamaa lahum lam nastabix albuqaa waa jamcu baaqin wuxuui muqaalibu limaam imaamkii muslimiinta qofka u babacdhigaya iska celinaya ee la dagaalamaya id ta'awala marka uu markaa muta'awil yahay fa huwa baaqin baaqi weeyaan ficluhu waxa uu sameynayo o dowladda la dagaalamaa lan yuqbala lama aqbalayo oo arrin markaa saxa ah, marnaba ma noqonayso dowladdii markaa islaamka ma khaliifadii muslimiinta ee muslimiintu ay doorteen in laga hor yimaado oo lala dagaalamo xataa hadii uu khalad sameeyo arrin bannaan ma ah oo culammadu taasi madaahibtu way isla ogoshahay walow qolooyin hore waxoogaa eh, khilaafaad ay jireen haddii markaa uu yahay faasiq oo fisqi uu ku soo dirin oo aanu qof mustaqiiman noqonin ma lala dagaalamayaa qolyaha qaarkood waqtigii salafka eh, de waabay la dagaalameenba qaarna way baneeyeen laakiin markii dambe kelimada ahlu sunnuhu waxay isku raacday in fasaad mooyaane wax kale aanu ka imanayn nusuustuna waxay tilmaantay in aan dowladaha lala dagaalamin oo aan maarata lagu bixin wain ta'amara calaykum cabdun xabashiyu iyadoo maarata cidda lala hadlayay ahayd dee carab ansaar iyo muhaajiriin ayaa waxaa la dhaha haddii etoobiyaan idin yimaado ama soomaali idin yimaado oo maaragtay waxa weeyaan ama afrikaan kalaba dhande kaana ra'sahu zabiibi baa xaqiqaadka marka afrikaankaasii fogfog ahaayeen ayaaba markaa ka dareemaysa marka de dadkii ay adoonsan jireenee aanay waxba iskaga tirin jirin ayaa waxaa la yidhi haddii ay maaragtay idin qabsadaan in aydaan markaa la dagaalamin waa in markaa laakiin dee ummaddii ay markaa isku raacdo oo ummaddii uu markaa waxa weeyaan u tamakuno xataa mutaqallibba ha noqdee dhalama dagaalama la dagaalamo waa xaaraan bay leeyi qofkii markaa ta'awulo ee ku baxa wuxuu noqonayaa baaqi buu noqonayaa baaqi buu noqonaya ficilkiisaasina waa xaaraan haddaba baaqi ha noqdee axkaamtii markaa maxay noqonaysaa oo inoo soo socota marka laleeya waa baaqi macnaheedu maaha waa uu lala dagaalamaya mar walba washaafici yashriu shaafici si ay dadkani buqaad u noqdaan wuxuu shardiyayaa matbuucan yeli mid hogaamiye ahoo matbuucu ahoo iyaga markaa maamulaya yali amrahum weya arrinkooda isaga tawaliyayo inay hogaamiye leeyihiin ayuu shardiyaya wa shawkata iyo awood dad markaa ishaysta oo isku duuban oo awoodla inay markaa noqdaan marka waa la shawkada iyo matbuuc way talaazumayaan wa macahu fiiha alxambali arrintaa shawkada waxaa kula socda xambaligii oo isaguna sidaale laakiin maalikiyada iyo waxay leeyihin xataa qofba ha noqde banaankaa u baxo Ehm, qorigiisa qaato uu la dagaalamayo baaqi buu noqonaya laakiin qolyahan kale waxay leeyihiin hal qof waxba baaqi ma noqonayo iyo dad aan markaa tamar lahayn toona laba qof iyo saddex qof iyo wax aan markaa waxa weeyaan shawka lahayn oon awood lahayn ma noqonayaan axkaamtan buqaadda ma qaadanayaan iyagu de qof markaa xadgudbo ma noqonaya haddii qof dilana waa loo raaci hadduu xoolo qaatay waa loo raaci sidii qaaticu ariiq kale in markaa loola dhaqmo ayaa isaga dhacaysa bay leey uma albuqaatu haddaba dadkaa buqaadee baai buqaada noqday waa dadkaa markaa dowladdii islaamka ku baxay imaamka markaa halkaas kolley de umara dawaaif dadkan markaa gobolada xukumaya miyay xukunkaa qaadanayaan mise ma waxay mudda ku kala aragti duwan yihiin oo maalikiyadoo kale waxay shardi ka dhigayaan an tajtamica calayhi umma mid ummadu ay isku raacday inuu yahay markaasaa markaa imaam la odhanayaabay leeyihi qolyaha kale laakiin shardigaasi inaanu ka muuqan baad moodaa walow ay dhammaantood isku raacsan yihiin fuqahadu isku muctamadka waa in dowladda islaamka inay hal dowlad u noqota ay waajib tahay oo maarata qof quri uu madax ka noqon oo dowlado dhowrihi aanay bannaanayn taasi waa jamaahiirulfuqaha say qabaan uma albuqaatu haddaba dadkaa buqaadda undiruu waa loo digayaa wajuudiluu waana lala doodayaa xatman arrintaas iyadoo ay waajib tahay in marka muta'awiliin waxbay sheeganayaan maadaama ay wax sheeganayaan oo wax tabanayaan ama ninkan ayaanay ku qanacsanayn imaamadiisa ama falan uu sameeyey bay ka cabanayaan in markaa wixii la weydiiyo ayaa waajib a ah ligayr ilxanafi xanafiyiintu iyaguma waajibinay waa mustaxab bay leeyihin sidii cali radi allahu tacala canhu uu sameeyey waa mustaxab bay leeyihin waajib ma aha jumhuurkuna waxay leeyihin bene waa waajib waayo waxan waa isaalatu munkar isaalatulmunkarkana waxa wanaagsan dee kolba ama waajib ah kolba sida ugu fudud ee lagu zuulin karayo in lagu zuuliyo ayaa waajiba marka intaan lala dagaalamin in eh, waxa ay tabanayaan la dhageysto oo deetana eh, lala eego ayaa waajib ah waqutilu markaa kadib haddii ay ka soo laaban waayaan baa lala dagaalamayaa eh, oo baqigii ay ku adkaystaan walaa yuciinu axadun qofna ma taageerayo oo kuma kaalmaynaya dagaalkaasi imaamahu imaamkiisani u hoos joogo in lam yuzil haddaanu meesha ka saarin maa kaana min dulaama wixii dulmi iyo markaxaweyaan tabasho ahaa ee jiray haddii ay wax saxa soo bandhigaan oo ama isagiida ay sheegaan inay maarata wax weyaan de wax badan samaynayo oo uu samaynay ama ummaddii inuu dulmayo oo uu dhacayo iyo wixii dulmi hadday dulmi sheegaan dulmigaasoo meesha laga saaro mooyaane in aan la dagaalamaynin iyadana fuqahada hadalkoodu waa siduu isku eh, inuu maarata aada isugu dhow yahay xanafiyada ayuunbaa iyaga hadalkoodu waxoogaa eh, aada moodaa inuu iska yar hor imanayo laakiin fuqahada kale way isku raacsan yihiin ee waajibinayo mujaadaladu in horta dulaamadii meesha laga saaro imaamu maalik baaba ugu sii adag isaguyo isaga markii la weydiiyey eh, kaa lagu baxay miyaanu difaacna ayaa riwaayat ciisa can ibn اlqaasim waxa uu leeyahay ama milu cumar bni cabdilcasiis fa nacam hadduu sidii cumar cabdilcasiis oo kale yahay dee waa difaacaysaanoo qolada ku baxday waad la dagaalamaysa wa amaa hayruhu falaa kii kale la difaaci maayo wadachu yantaqim illaahu min aalimin biaalim iska daa buu yidhi ku daalima ilahay ku kaloo daalima marka dadka waaa iskaga laga yaabaa inay iskaga khaldamaan ku bixidani mar walba iyadu waa xaaraan laakiin waxaa laga hadlayaa miyaad isagii caawinaysa si qoladan loo soo qabto oo laga maaratay ma taageeraysaa dowladdii iyadoo markaa iyadba dulmigii aan joojinaynin mise ma taageeraysa marka wuxuu leeyahay labadu waa laba daalina de kuwana xumaan baysa mar hadday dagaal ay ku soo qaadeen waa arrin aan iyaduna bannaanayn markaa dacu yantaqim illaahu min aalimin biaalimin ka daalinkaa mid kaloo daalin ilaahay ha ah kaga aargoosta iska daa uma yantaqimu min kilayhima shaaficiyaduna markaa way shardeeyaan in dulmigii madlimo haddii ay sheegaan in marka ay tahay horta in meesha laga saaro sidoo kale xanaabiladuna way sheegayaan xanafiyada ayaa waxoogaa hadalkooda aanu caddayn lakin waxaad moodaa ibnu caabidiin sida uu markaa u dhigayo inay tahay dulmigaasoo meesha laga saaray mooyaane in aan markaa la caawinin haddii kale icaana cala ulmi baa noqon karta walaa yuciinu axadu imaamah in lam yuzil maa kaana min ulaamah markaa eh, de jamaacada muslimiinta in la ilaaliyaa way fiicantay laakiin haddana qof daalina eh, boqortinimadiisa in la ilaaliya maaha halka u socota maarata diintu qofna boqortinimadiisa in la ilaaliyaa waajib ma aha haddaanu ahayn imaamkii muslimiinta ee shuruuddii oofsaday kaa isaga markaa in madaxtinimadiisa la ilaaliyo dee waajib bay noqonaysa wayuhdaru lmusaabu fi lqitaali min anfusi ljamcayni wlamwaali wayuhdaru hadru baa laga soo qaadaya almusaabu fi lqitaali dagaalkaa markaa lala galay qoladaasi ciddii ku waxyeelowdeen markaa waxa weyaan ku dhimata min anfusi ljamcayni labada kooxoodba nafahoodii walamwaali iyo adduunkii ku baaba'ayba laysuma raacayo si markaa fitnadii ay usoo afgo'do haddii la yidhahdo waa laydin raacaya dadkii aad layseen de markaa waxay noqonaysaa inay mitidaan wawaaqicun fii asrinaa laa yuqtalu wawaaqicun fii asrinaa qofkii markaa eh, maxbuus ahaan inoogu soo dhacay aynu soo qabanno laa yuqtal lama dilayo ila waa qof muslimee eh. wlxanafi fiihi lkhiyaara yajcalu abuu xaniifa raximahullah isagu wuxuu leeyahay baa halkaa ka furano in la dilo iyo in la daayaabo way banaantahay si markaa loogu cibro qaato oo kale oo cid kale aanay arrintii u samayn fain halabnaa haddaynu markaa ka adkaano oo aan shawkadoodii jabinno oo lasoo afjaro markaa fitnadoodii natruki ladii jurixa natruki waa laodhan karaa waa la jasmin karaa haddii la rafcin iskaa natruki ladii jurixa kii la dhaawacee dhaawaca ahaa u dhammaystiri mayno waa la daynaya ka mudbirin sida koodii cararaba aan looga daba tegay inuu loo soo dilayni wa maalahum xoolahoodana lam nastabix ma banaysanayo marka xoolahooda lama banaysanayo waa xoolo muslimiin koodii dhaawaca ahaana xanafiyadu waxay leeyiin haddii weli dagaalkii aanu dhammaan weli awooddoodii ay jirto way bannaan tahay in loo dhammaystiro mudbirkoodiina la dilo way bannaan tahay bay iyagu leeyihin laakiin haddii laga adkaado oo lasoo afjaro markaa way isku raacsan yihin fuqahadu dhaawacoodiina inaan la dilaynin koodii tayayna baxsadayna cararayna aan laga daba tegaynin oo lasoo dilaynin faslun fi lmurtad wayuqtalu lmurtadu biitifaaqi maa lam yakun unhaa lada alciraaqi wayustataabu qabla qatlin ee yajib wadaka cinda alxanafi amru nudi وعند مالك وأحمد لزم مهلة أيام ثلاثة تتم وتوبة الزنديق ليست تقبل في قول غير الشافعي فيقتل كساحر للحنفي والحنبلي وشاتم الله لدى بن حنبل وهكذا للمالكي والحنبلي شاتم بعض الأنبياء الكمل لبدا بيد الضنباء أهم في النسخة دي هوري ضبط بحيسته ويبدليه إن شاء الله وانا داخل ويقتل waa la dilayaa almurtadu kii ridoobay biitifaaqi axaadiistuna waa caddaysay culamaduna waa ku ijmaacsan yihiin xataa kuwii ahlulbidci waxa khilaafi jiray murtadka in la dilayo khilaaf kamay keenin laakiin dad aad mooddo inay inhisaamiya ku dhacday ayaa imika dood ka keenay lakiin in la dilayo arin markaa mujmac caleyhi wey nusuustuna ay sheegtay maa lam yakun unha haddii qof dumar yahay mooyaane lada lciraaq imaam abu xaniife agtiisa dumarka hadday ridoobaan lama dilo waayo qatlunisaa nebigu waa diiday nahaa can qatli nisa markaa in dumar la dilo nebigu wuu waxay yidhahdeen markaa waa caam wixii qisaas a ah meel kaloo laga soo reebayaa ma jirto murtadka in la dilaana ataariku lidiinihi mufaariq liljamaaca iyaduna waa nas caam oo dumar iyo ragba sheegay nahaa can qatli nisaana iyaduna waa caam markaa labadan caam keebaa la hormarinaya ayaa markaa la isku khilaafsanya jamaahiirtu waxay leeyihiin nahaa can qatli nisaa waa dagaalka iyo hawlahaasa laga hadlay oo dee siyaaq kusoo aroortay halkaasay ahayd marka meesheedii bay ku gaar ahaanaysaa lafdiga cumuumkiisa mawridkiisa iyo siyaaqiisa ayaa xadidaya oo khasisaya wayustataabu qabla qatlin intii aan la dilin waxaa laga dalbayaa inuu towbad keeno ay yajib arrinkaasi waa waajibaya wadaaka cinda alxanafi amru nudi xanafiga agtiisa waa mustaxab in maaragtay eh, towbe la weydiiyaa isaga agtiisa waa mustaxab lakin jumhuurku waxay leein waa arrin waajiba oo xadkani de waa xad halisa qofkiina inuu naartaba ku waara ayuu keeni karaa markaa in tawba keen la yidhaahdo ayaa waajib ah oo dacwaddii horta la gaadhsiiyo loo filiyo wa maalikin wa axmedin lazima maalikiyada iyo xanaabilada agtooda waxaa laazim ah muhlatu ayaamin ukaadin maalmo alaatin saddex oo tatimu dhammaystiran saddex maalmood in la sugo oo istixaabadaasi ay socoto ayaa waajiba bay leeyihiin iyagu aaaarta qaarkoodna way ku soo wariyeen saxaabada qaarkood maarata ka soo aroortay laakiin wax maarata xadiisaho saxiixo saddexdaa maalmood sheegaya ma ma sugna marka qolyihii kale waxay waba waajibi mayso xanafiyadu waxay leeyihin hadduu isagu codsado ayay waajibaysaa saddexda maalmood haddaanu codsanin waxba waajibi mayso istitaabadii marka toobadkan la yihahdo markaasaa la dilaya xadiiskii mucaad iyo abu muuse qisadoodiina dee waaba ninkani muxuu ahaayo waa waa yahuudiyoobay markii la yidhi hadda hala dilo soo degi maayo ilaa la dilo kumana sugna meesha inuu weydiiyey in eh, ay saddex maalmood sugayeen iyo in kale wtowbat الzindiiqi laysat tuqbalu fii qowli gayri الshaafici fayuqtalu watowbat الzindiiq ka zindiiqa zindiiqu waxay u isticmaali jireen noocun munaafiqnimadiiya ah oo in qofku eh, uu gaalnimadii qarsanayo laakiin falataatulisaankiisa kuwii zanaadiqada loohan jiray ibnuraawandi iyo abulcalaa almacari iyo qolyahaas ay ka soo baxbaxsan jirtay inay eh, islaamka aanay ku qanacsanayn laakiin haddana aan dee markaa caddaysan jirin eh, mararka qaarkood nooc tanaaqudo shareecada iyo waxyaalahaas bay zanaadiqaynta badan isticmaal lakin fuqahadu waxay u jeedaan man takarara kufruhu waridatuhu qofka ridadiisu ay soo noqnoqotay ee kolkala qabta waan toobadkeena odhanay ee haddana marka la siidayo halka ka miisay ee haddana lasoo qabanayo ee waa tuubu ila ashhadu an laa ilaaha illa rasuul iska shahaadanay kaas weeyaan haddaba kaa sindiiqa towbadiisa laysa tuqbalu lama aqbalayo yani daahiran weeyaan cind allahi waa laga aqbalaya hadduu de run ka tahay laakiin waa fi lxukmi daahir lama aqbalayo waa la dilayaa wey fii qowli hayri shaafici imaam shaafici wixii aan ahayn sida ay laakiin hadduu ashaahada haddana waa iska sii daynaa bay leeyihin fa yuqtalukaa waa la dilayaa bay leeyihiin jumhuurku si markaa waxa weeyaa dee diinta loo ilaaliyo wixii wax markaa la iska istibaaxaysto qofba intu wuxuu doona iska ilaaliyo haddana waa toobadkeena uu yidhaahdo aanay u noqonin bay leeyihin kadalika mansaba nabiyana baa idin qornayd ka saaxirin lilxanafi waalxambali <clears throat> ka saaxirin sida saaxirkiiba loo dilayo lilxanafi waalxambali xanafiyadu iyo xanaabiladii waxay leeyihiin saaxirka waa la dilayaa hadduu xataa toobad keeno oo towba la aqbalayo fi lxukmi aahir ma laha saaxirka waayo waa xadkiisa bay yidhaahdeeno nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xaddu saaxiri darbahu bisayf darbatun bisayf in seef lagu dhufto ayaa markaa xadkiisu uu yahay kole xadiidka sixadiisa la iskuma raacsana qolyaha kalena markaa uma arkaan in la dilaya shaafiyadii waxay leeyihiin waxaa la eegayaa sixirku noocuu yahay baa la eegayaa fain wasafa kufran de ridduu noqonayaa markaa deetana waxaa loola maya adu toobadkeenna waa la sii dayn haddii kalena waa la dilo haddii wax aan gaalnimo ahayn uu sheegana day bala oo sixirku sidiisa gaalnimo uma aha bayl ka saaxirin lilxanafi wlxambali wa shaatim illaahi ladabni xambali iyo kii ilaahay subxaanahu wa aflagaadeeyey xanaabiladu sida ay qabto wa shaatim illaahi ladabni xambali kaasina isagoo tawba malahabiine waa la dilayaa waayo axaadiis baa kusoo aroortay kii nabiga calayhi salaatu wasalaam aflagaadeeya inaanu tawba lahayn oo la dilayn dee kii ilaahay aflagaadeeyaana waa kasii daran yahay bay yidhaahde laakiin jumhuurkii sidaa ma laha hadduu kuwan in allaha aali alaaa lahaa waa aflagaada bay ilaahay subxaana wa tacaala ay ka sheegeen haddana hadday soo islaamaan dee waa tala degin shaatimu bacdi alambiyaai lkumali wahaakada waxaa saasoo kale ah lilmaaliki walxambali wahaakada lilmaaliki walxambali maalikigii iyo xambaligii waxa ula mid ah shaatimu bacdi alambiyaai alkumali ambiyadii kaamiliinta ahaa ee ilahay ummadda uu ka dhex doortay wax kamida ah ciddii cayda qofkii nebi ambiyada ilaahay kamida caaya isagana wixiisu waa dil ayay leeyihiin maalikiyadii iyo markaa xanaabiladiio waxay leeyihiin tawba malaha markaa haakada lilmaliki wاlxambali shaatimu bacdi اlanbiyaai lkummali waxay leeyihin markaa ama nebi maxamed ha caayo ama cid kale ha caaye kii nebiba caaya waa la dilayaa maalikiya iyo xanaabilo shaaficiyad iyo xanafiyadu xanafiyadu isku khilaafsan yihiin laakiin sida ibnu caabidiin uu rajaxayo hadduu toobad keeno waa la iska daydaya marka axaadiis baa kusoo aroortay koley dee shekh xuseen mutagina waa kitaabka dhan qoray saarim masruurka halkaasaa markaa waxay kala deliishanayaa iyo arrimahaas looga noqonayaa iyo kutubta kale lamidka kitaab aqdiya yali lqada mukalafu qad aslama xubun samiicu naaiqu laa zuucama cadlun ligayri اlxanafiyi dakaru ibnu jariirin canhu laa yuctabaru kاlxanafiyi fi siwa اlxuduudi facindahu اlqudaة kaالshuhuudi فمن هنا لا يمنع المقلد وإن يكن لم يفقد المجتهد فإن يول مسلم لم يكمل فالشافعي قضاءه لم يهمل ومالك أنفذ حكم أعمى كمن قضى أبكم أو أصم وجاز للخصمين أن ينصب أن ينصب أهلا وقيل الشافعي قد أبى وعنه لا يلزم ما به walaa yajuusu cinda gayri axmada washaafici taxkiimu qatlin abada wamalikun yamnacu fi lcataaqi wafii qadaaya alcaqdi waalaaqi wayumnacu alqaadiy lada nucmaani min istinaabatin bila isti'daani wagayruhu abaaxaha in ittasac camaluhu walam yakun nahyun waqac wacindahu xukmu lqadaa yaxullu caqdan wamaa yacqiduhu yaxillu alaqdiya wa jamcu qadaa weyn yari lqadaa qadaagii waxaa tawaliyaya oo qabanaya mukalafun qof mukalaf ah oo qad aslama muslim ah xurun xor ah wax maqlay naatiqun hadlay laa duucama oo aanin dhala-ayn cadlun oo haddana cadli ah waa shuruudii markaa qofkii qaadiga noqonayay mukalaf muslim ah xur samiic naatiq laa zuucama mujtahid inuu yahayna way noo soo socota cadlun waa inuu markaa yahay qof dee oo toosan oo mustaqiim ah ligayr alxanafiy xanafiyada wixii ka soo haray marka xanafiyadu cadaaladdii way waajibinayaan laakiin hadii loo dhiibo qadihiisii wuu asaxayaa bay leeyihiin taa shaaficiyada laftooda way ku waafaqsan tahay markii waxaad mooddaa khilaaf iska lafdiga inuu noqonayo shuruuddii markay tirinayaan ayaana iyagu shuruuddii ku daraynay oo faasiqa wuu asaxayaa bay leeyihin qadaagiisii wa markii markaa loo dhiib in loo dhiibaana ma banaano wa xaaraan dee markaa taa shaaficiyaduba way qabaan qolyaha kale naftoodana in laga helaa baciid ma aha markaa rin aanay la gaar ahayn xagga lafdi ahaan mooyaane xagga macnaan marka la dhuuxo inay istagayaan bay u egtay dakarun kaasoo markaa lab ah oo dumarkii qudaad ma noqon karaa maxaa yeele waa nooc tawniyaa baa waa wilaaya wbnu jariirin canhu laa yuctabaru ibnu jariir abri raxmat ullaahi tacaala calayhi waxaa laga sheegay mkuuradu shardi ma aha kalxanafiyi sida xanafiguba uu qabo fii siwa lxuduudi wixii aan xuduudda ahayn fa cindahu isaga agtiisa alqudaatu qudaadu ka shuhuudi wa sida markhaatiyada oo kale meeshii ay dumarku markhaati ka noqon karayeen qudaadna way ka noqon karaan ayuu marka isagu wixii cuquubaad unbaanu dumarka ogolan saan arki doono wixii cuquubaad ka soo haray oo dhanba dumarka u gelinaya shahaadadooda markaa qadaagiina dee saasuu noqonaya wixii cuquubaada mooyaane wixii kale in ay markaa qudaad ka noqon karaan ayuu markaa isagu xukumayaa laakiin jumhuurku waxay leeyihin waa wilaayo iyo mas-uuliyad dee dumarkana ragga ayaa ka mas-uula dumarku markaa iyagu ka mas-uul ma noqdaan markaa ma qudaad ma noqonayaan faminhunaa halkan isagoo markaa isagoo ka socda in qudaadu ay sidii markhaatiga u yihiin laa yamnacu ma diidayo almuqalida kii muqalidkaha ah inuu qaadi noqdo isagu ma diidayo wain yakun xataa haddii aanu ahayn xataa haddii yahay lam yafqid mid aan waayin almujtahida mujtahid marka halkan waxaa kaaga soo baxaya jumhuurkii waxay shardiyayaan qaadigu inuu mujtahid yahay caalim biaxkaami shariica oo mujtahida inuu yahay ayay shardiyayaan xanafiyadiina ma shardiyayaan Ehm, kii muqalidka ahaa ee ehm, mujtahidka qalidanayay wuu noqonayaa bay leeyihiin qaadi wuu noqon karaya tawladiisa way ansaxaysaa ehm, qolyaha kale laakiin waxay shardiyayaan in mujtahid la waayo haddii mujtahid la waayo ayaa kii markaa muqalidka ahaaye laakiin dee aqwaashii markaa imaamkiisa fahansanaa ee ay u dhaadhacsanayd markaa waxa weeyaan wax ku takhriijin karayay kaasaa markaa noqon karaya bay leeyihiin lidaruura oo qaadi daruuro ayuu noqonaya hadii laakiin mujtahid la helayo ma banaana bay leeyiin waayo waxa waajiba ah qofku inuu wax ku xukmo kitaabka ilahi iyo sunada nebiga calayhi salaatu wasalaam fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi wrasuul markii markaa la waayo qof markaa aqoontii uu kaga istimbaadi lahaa kitaabka iyo sunnada ee uu markaa taa ku helaa markii la waayo ayaa markaa kuwani ay qudaad noqon karayaan wamaaliku anfada xukma acmaa imaamu maalik qofkii indhaha la xukunkiisa waa fuliyey kaman qadaa sida kii xukmay oo kaleba uu ka yeelay abkama isagiioo aan hadliba karaynin fain yuwalla muslimu lam yakmuri fashaafici qadaahu lam yuhmil fain yuwalla hadii loo dhiibo muslimun qof muslim ah oo lam yakmul aan kaamil noqono shuruuddii laga wada helin laakiin waa muslim gaal maaha fashaafici qadaacahu lam yuhmin shaafici qadihiisa ma ihmaalinayo hadduu gaal yahay waxba ka furi maayaan qado gaal waxba ka furi maayaan laakiin haddii shardigii islaamka la helay oo shuruudii kale ay wax ka shil noqdeen xaggii dukuuradii xaggii xorriyadii maaratay samcigii nudqigii ijtihaadkii maarata ayaa duu shawkatin cid markaa awood leh ayaa magacowday qaadiga ninkii meeshan haystay baa magacaabay hadday doonaan buqaadiiba ha noqdaan dadkii buqaada ah ba hadday doonaan ha noqdaan ama dadkii khawaarijtaba ah khawaarijtu de waxay kaga duwan buqaada muslimiintii bay takfiirinayaan oo jamaacaadkii iyo jumacdii ayaanay la soo xaadirayn kuwaasaa markaa khawaarij la yihahdaa bay leeyihin marka kuwaaba hadduu doono ha noqdee haddii koodii markaa wax weyaan maamulka wada haystay uu magacaabo qaaday qaadigaasna aanu shuruudan oofsanin laakiin muslim uu yahay qadihiisu uu fulayaa bay leeyihiin si aan arrimihii u dayacmin oo hataa marka muqaadi laga adkaado hadhow wixii ay xukumeen qudaadoodu wixii ay maaratay go aama gaadheen si sahlan unba loo socodsiinayaayo way fulaysaa kol haddii aanay shareecadii ka hor imanayn wa maaliku anfada xukma acmaa imaamu maalik wuxuu socodsiinayaa indhoolka xukunkiisii kaman qada abkama wasama ama kii markaa xukumay kale isagoo abkam ah oon hadli karin markaa qoraal iyo markaa wax ku xukumayey aw asama ama kii dhagoolka ahaa de laakiin markii wax fahmay xukunka markaa ridayay kuwa wuu socodsiinayaa yaanay banaanaan marka hore in laga dhigo oo de shuruuddii way jirtay laakiin haddana haddii ay dhacdo wuu fulayaa buu wajaasa waxaa u bannaan lilkhasmayni labadii qof ee ka dhexaysay ee is an yunasibaa inay taagaan inay magacaabaan ahlan qof qadaaga ahlu ah inay ku heshiiyaan hebel baa ina kala xukumaya marka iyagaa magacaabanaya tansiibka iyagaa samaynaya inay markaa qof ahl lilqadaa ah oo ka soo baxay inay qaadi ka dhigtaan oo xakam ay ka dhigtaan way bannaan tahay laakiin qof aan ahlu lilqadaai ahayn ma bannaanada ilaa lidaruurati oo qaadi daruurihii ayuunbay dalla xukun noqonayaan wa waxaa la yidhi ashaaficiyu qad abaa shaafici arrinkaa waa diiday oo qofkan dee suldiya awood ma laha suldada wuxuu ku yeelanayay magacaabidda imaamkii muslimiinta uu magacaabay ama kaa shawkada leh uu magacaabay tii markaa mar haddaanay jirin wuxuu ka dhigan yaha uu aaxaad nnaas aaxaad naas wixii uu yidhaahdaana dee wax mulzima oo dadka laasimaya ma aha laakiin sida muctamadkaa waxa weeyaan iyaga hadalkoodana awood siiyey markaa awood buu helaya wa canhu waxaa kaloo shaafici laga sheegay laa yalzamu maa bihi xakama kuma qasbano oo ma laasimayo wixii uu xukumay xataa yakuunaa radiyaahu ilaa ay ku raali noqdaan xiina tama markuu xukunku dhammaaday yani iyagaa yidhina kala xukun ilaa markuu xataa kala xukumayo xukunkii ma laasimayo hadday labadii darafba ku qancaan oo waanu ogolaanay ay yidhahdaan markaasuu laasimaya waayo marka horeba da iyaga hadalkoodubu ku shaqaynay marka waa in ridahoodi uu sii socdo lakin waxaa la yidhi kaasi muctamad ma aha oo de markaa faa'iidadii dhammadba meesha ka baxaysa ilan kolley kii laga xukumay wuxuu odhanaya kuma qanacsani soo ma laga xukumay weligii ma odhanaya waa ku qanacsana marka bilaa faa'iiday noqonaysaa taasi markaa shardi ma aha walaa yajuusu ma banaano cinda hayri axmeda washaafici axmed iyo shaafici wixii ka soo haray agtooda taxkiimu qatlin dil arin ku saabsan in taxkiim laga sameeyo oo ama wadaada loo geeyo ama markaa qof markaa garnaqaya loo geeyo aan qaadigii ciddaa markaa maamulka haysaa ay magacowday ahayd abadan marnaba iyadu ma banaan ama qisaas ha noqdo ama ha noqdo xad ha noqdo haddii dil arrintu ay gaadho lama ogola xanafiyadii iyo maalikiyadii agtooda intaasoo keliya maahae xanafiyadu xuduudiyo maalikiyadu xuduuddii o dhan horta ma ogola qisaas oo dhanna ma ogola xanafiyadu ama dir ha noqoto ama wax kale ha noqote laakiin maalikiyadu qatliga ayay ku gaaryeelayaan xuduuddana way sheegayan way raacinayaan wa maalikun imaam maalik wuxuu intaa kusi yamnacu wuxuu diidayaa fi lcataaqi bifatxi lcayn wey cataaqa waxa weeyaan waa xorayntii iyo wa fii qadaaya alcaqdi wixii caqdi ku saabsan waalaaqi iyo furiin hadduuba qadaayalcaqdigaasi cuquuddii o dhan ma ahee waa arrimo kooban ayay markaa ilaa toddoba shay meelood ayay waxay yidhaahdeen kama shaqaynayo taxkiimku sida licaankii oo kale alaaqa cataaqa waxyaalahaasi waxay yidhahdeen taxkiimku ma gelin oo waa arrima maarata waxa weeyaan halistooda leh nasabkiibaa ka mid a marka waxay yidhahdeen arrimaha toddobada ah ay soo reebeen taxkiimku ma gelaya lakiin wixii kale wuu gelayaa kolley baydku labada baydba waxa u yarbaahaynin wax laga yarbadalo de qawadkiina la soo geliyo xadkiina la soo geliyo qawadkii xanafiyadu ay qabto iyo xuduuddii isku raacsan yihiin in labada bayd la soo geliyaa loo baahan doona insha allahu tacaala wayumnacu alqaadi lada nucmaani min istinaabatin bila stidaad marka xagga hadda shaaficiyadii iyo iyo xanaabiladii si mulaqa ayay taxkiimkii u ogol yihiin dabcan xuduuddii ilaahay dee laba daraf ma jiraan markaa taxkiimkii ka suuragal ma aha wixii xuduud ilaahaya dee shahaadada iman karta waa shahaadatu xisba uun muddaciyo muddaca caleyhi ma kala jiraan marka taas iyado taxkiimkii ma imanaya imaan darafayn baa la meesha ku raalli laakiin wixii kale laba qof aysaasa sida xabdulqadafkii iyo waxyaalahaasoo way soo gelinayaanoo waxa la yaala wixii laba daraf ahaa way soo gelinayaan xanaabilada iyo shaaficiyada wa yumnacu alqaadi waa loo diidayaa lada numaani abu xaniife agtiisa min istinaabati naaib inuu samaysto bilastihdaani ciddii maamulka u dhibtay aan u idmin qaadigii cid ku-xigeen ama naaibahoo markuu isagu maqan yahay xukunta ama uu meelaha markaa hoos yimaada aanu gaari karin cid u diirsado ma ogolo xanafiyadu haddii aanu idan haysan wa kayruhu wixii abu xaniife ka soo haray abaaxaha wuu markaa waxa weyaan in ittasaca camaluhu shaqadiisu hadday badan tahay oo meeshu ay tahay qayb halka uu garsooraha ka yahay <clears throat> hadday ku ballaaran tahay oo aan wada gaari karin curfigiibaa markaa u idmaya bay leeyihiinoo inuu tuulooyinka yaryar uu markaa nuwaab uu ka samaysto uga naaibaho arrimaha maarata yaryar uu u dhiibo waxyaalaha waaweyne maalan uu yihahdo ama ilo suga ama soo gudbiya way u furan tahay bay yirahdeen way banaanta marka isaga tawliyadiisa iyo ayuu qofkaasi markaa awood ku helaya walam yakun nahyun waqac haddii aan nahyina aanu jirin oo aan loo diidin haddii la yihahdo ma samaysan kartid de markaa waa laga xabiibiyey oo magacowgiisii markaa ma shaqaynayo lakiin haddii lasoo magacaabay uun aan loona diidin shaqadiina ay ku ballaaran tahay idni curfiya ayaa halkaa ka jira wa cindahu abu xaniife agtiisa xukmulqadaa qadaha xukunkiisu qaadigu wixii uu xukumo ayaa yaxullu wuxuu furayaa caqdan caqdi hor oo jiray wuu kala furi karaa qaadigu wamaa yacqidu wixii isagu uu xidhana yaxilu xalaal noqonayaayo waa lagu camal fali karaya waa masalada isku haystaan xukmu lqaadi hal yanfudu aahiran aw yanfudu aahiran wa baainan wixii aan cuquudda ahayn wixii aan cuquudda ahayn dadku inta badan way iska ilaaqaan oo xanafiyadu inay yidhaahdeen xukmu lqaadi yanfudu aahiran wa baainan maaha calaa ilaaqihi maaha waa arrinta cuquudda uu ku saabsan wixii aan cuquudda ahayn dee qof aad wax isku qabsateen waxaan anaale iyo anaale haddii uu kuu xukumo yanfudu aahiran way isula ogoliin baainan ma fulay oo wixii ma lahaanaysa haddaanad hore waana tii nabigu alayh salatu salaam uu yidhi fainamaa aqtacu lahu biqicati min annaar marka taas yadu xalaal ma noqonayso waana isla ogoli laakiin xaggii cuquudda haddii uu xukumo waxaasi caqdi ansaxay inuu yahay ama uu xukumo maarata waxa weyaan inaan halkaa caqdi jirin nin baa marka maalan xaaskiisii ay dafirtay ima qabo deetana markhaatiyadii kansaalay in markhaatiyuu soo waayey dee markaa iyadii la dhaariyey waxay ku dhaaratay inaanu qabin deetana sidiibuu u kala kaxiyey ama waxaaba yimid markhaatiyo been oo inuu ninkani gabadhan qaba ah iyadiina waxay tihi ima qabo markhaatiyadiina markhaatigii bay fureen waa la baa nimanku waa niman dee maarata iyo wixii qaadiga uu ku qancay wuxuu xukumay inay xaaskiisii tahay dee waa loo xaraynayaa soo ma marka dee abu xaniifa wuxu fasaad badan baa ka imanaya haddii aynaan odhanin wixii cuquud iyo fusuuq ah qaadiga xukunkiisu in imika la meheriyey gabadhi oo kaleu noqonayo marka saas ay dhacdo imikaa markaa caqdigii saasuu ku dhacay gabadhii markaa saasay ugu mehersantay ninka oy xalaal ugu noqonaysa tii dafirtayna mar haddii xukunkii qaadigu ku dhacay ninkan waaba lala dagaalsa uma soo dhawaan kartid gabadha mar dambe haddii agteeda lagugu arkana waaba lagu xirayaa maaragtay de arrin halisaa ah la gelinaya wuxuu leey markaana furadii markaasay dhaxaysaa xataa haddii guursi xili jiray markaasay fasahmayaan markaasaasuu kuu leeyahay wa cindahu abuu xaniife agtiisa xukmulqadaai qadaaga xukunkiisu yaxullu wuu kala furayaa caqdan caqdi jiray wuu kala furayaa wamaa yacqidu wixii uu guntaana yaxillu xalaal buu noqonayaayo mid markaa isaguna guntamay oo deetana xalaal isugu noqda ayuu noqonaya jumhuurkuna maxay leeyihiin maya aba kama jirayaan deetana ninkan muxuu ahaye markhaatiyada beentii ay san u fureen ee deetana yii maarata waad qabtaa la gabadhii waynu u xaraynaynaa kama maarata mar baxsatana waa la tacsiirinaya hadday ka cararto ay baxsato maarata waa tacsiirinayaa haddana ninkii xalaal uma ah markaatu abu xaniifa ka cararaya waa taa jumhuurkuna dee waxay leeyiin xukunkan qaadigu waxba ma bedelo waa muujiya waba muujiyaa waxba bedeli karayo faslu fii ma yakuunu bihi lqadaau qadaagu muxuu ku noqonaya waxoogaa waynu ka akhrina insha allah <clears throat> alxukmu biliqraari aw bishaahidi aw ilyamiini aw nukuuli ljaaxidi faxkum biiqraarin min almukalafi ila lada lxajri ligayri lxanafi washaahidu lcadlu lmukalafu lyaqin almuslimu lxuru wamancudaa xufid liaxmedin faqbal lahu walow amah wamnac ligayri aahiri lituhamah asla wafarca almuddaci min annasab الن... أصلا وفرع المدعي من النسب وذا عداوة لدنيا وغضب وزوجة أو زوجها والشافعي يقبل من هذين دون مانع ويقبل الأعمال دا إمكان بنحو سمع لس والنعمان ومالك بأخرس يوميقني ككتبه والحنبلي في ذا التبع في ذا تبع والمالكي في الجروح يسمع من الصبي وشروطا يضع ويشهد الذمي على الذمي أو الذي استأمن للكوفي والحنبلي يقبله لعذر فاقد الرضا على وصايا سفر والعدل من لم يرتكب كبيرة ولم يكن ملازما صغيرة ومن خوارم المروءة سلي بترك غير لائق عرفا علم ولم يكن مبتدعا كالقدر ونحوه لأحمد والحمير ويكتفي النعمان في سوى القول والحد بالستر وليس المعتمد الحكم بالإقرار أو بالشاهد في فصل فيما يكون به القضاء محاضرك لو قرنقيا يعني وإجراءاته أما براعة وحنا يمكن يرهضان qaabkii marka waxa weyaan uu qadaagu u dhacay ayaa laga hadlaya lagama hadlayo dadka maxaa loogu garnaqaya de kitabka ilahi nabiga alayh salat slam baa loogu garnaqaya qofkii marka waa hadii markaa taa in toos looga qaato markaa la awoodi waayana de wixii ay ka fahmeen kitaabka sunnada ayaa markaa qaadi daruurihiina uu markaa ku garnaqaya wuxuu yihi alxukmu biliqraari aw bishaahidi waxa marka dadka lagu kala xukmaya ee qaadigu uu ictimaadaya waxa biliraari qiraalkii aw bishaahidi ama markaa markhaatigii aw ilyamiini ama dhaartii aw nukuuri nukuuriiljaahidi ama kii dafirnaa inuu markaa dhaaran waayo uu dhaartii ka maago marka afartaa ayuumbaa qaduhu uu ku dhacaa qiraalkii adu qofkii muddaacaleyga xaggiisa ka imanaya markhaatiyadii oo labada dhinacba ay keeni karaan laakiin dhinacbaa u asalo muddacigaa u asala dhaartii oo iyadana laysku haysta ma dhinac bay noqonaysa mise labada dhinacba way noqon kartaa iyo nukuulkii oo iyadu xagga jaahidka ka imanaya faxkum marka waa filjumla wey maaha intan laysku wada waafaqsan yahay maaha faxkum waxaad ku xukuntaa haddaba biiqraarin qiraalkii min almukalafi mukalafka xaggiisa ka yimi ilaa lada lxajri ligayri lxanafi marka dee waxa weyaan maxjuur yahay mooyaane mukalafkaas hadduu maxjuur calayhi noqdo lisafah xanafiyadii damay qabine ligayri xanafi buu u sugnaaday xajrigani abu xaniif waa kii aan qabinba alxajru bisafa waa kii aan qabin marka haddii aanay xayiraadi saarnayn wixii uu qiro ee xayiraadu aanay ka saarnayn de waad u xayiraadi ka saaran tahayna aqbali maysid oo safiihi hadduu arrimo maaliya ka markhaati kaco dee lagama aqbalayo washaahidu alcadlu almukalafu kaasi waa qiraalkii dee qiraalkana marka baabuu iskilay lagaga warramaa isaga halkaasaa lagu dhaafay shahaadadii loo gudbay washaahidu markhaatiga qofka geli karaa waa kan alcadlu waa qof cadaalad leh almukalafu mukalaf alyaqin qof soo jeeda qof markaa iska eh, ahbala oo marat isla maqan waa inaanu ahayn qof soo jeeda waa inuu yahay almuslimu qof muslina waa inuu yahay alxuru addoon waa inaanu ahayn wamancu daa kan u dambeeya shardigan xorriyada ah, in la manciyo xufida liaxmedi axmed baa loo xifdiyey faqbal lahu isaga agtiisa aqbal walow amata adoonba ha noqote marka shuruuddaa hore waa laysku waafaqsan yahay walow xanafiyadii ay qaar badan odhana xaggii wujuubka xaggii ishtiraadka wixii mashartu sixa mise waa waajib bay iyagu meelaha qaarkood halka keenayan cadaaladii oo kale waxay leeyihin waa waajib markhaatiga la aqbalaya oo lagu xukumo xukunkii uu ansaxayaa bay leeyihin shuruudii qaarkeed baanay shuruud ka dhigayn ay ka dhigayeen waxyaalo waajiba oo haddii laga taga la dambaabayo laakiin haddana qadaaga uu ansaxayo ka markaa addoonnima addoonka imaam axmed raximah llahu iyo bacdu salaf saxaabadii qaarkood iyo axmed iyo isxaaq iyo iyo waxay qabaan addoonka markhaatigiisu inuu maqbuul yahay laakiin akaru lfuqahaa jumhuur saxaabina loo tiiriyey waa inaana la aqbalayno Eh, de addoomuhu dad iska la liido bay ahaayeen oo aan wax badan iska dhowraynin marka inay been sheegaan baa iska sahlan inay eh, habradaan oo markii wixii loo qabsado ay iska furaan markhaatigii ayaa sahlan bay leeyihiin markaa jumhuurku ma aqbalayaan aimadan kalena waxay leeyihiin nas diidayaa ma jiro kol haddaan nas diidayaa jirin hadday dad qumanoo toosan oo ahludiina yihiin waa la aqbalaya wamnac waxaad u diidaa liayri aahiriyi aahiri wixii aan ahayn lituhamati tuhmo daraaddeed asla wa farcal muddaci diin muddacigu asalkiisii aabihii awowgii hooyadii iyo faraciisii caruurtiisii waxay sii dhaleen inuu markaa min anasab asalkiisi iyo farcigiisii aggii nasabka aggii radaacada maaha xaggii nasabka ciddii uga asal ahayd ama uga farac ahayd inuu markhaati ka dhigta diin tuhmo daraaddeed baana loo diidaya wadaa cadaawati na diin cadaawo kii markaa waxaweyan u saaxiib ahaa lidunya adduunyo tii xagga diinta ahayd maaha wa qadabin iyo markaa calo de qofkan markaa u caloonayo qofkii markaa u saaxiibka ahaa diin wa zawjatan zawjana diin aw zawjaha ama zawjkeedii intaaba lituhana ayaa loo diidayaa daahiriyadii intaa midna ma diidaya waayo nas ku soo arooray dee ma jiro waa la tuhmaysanaya qofka kol hadduu cadli yahay oo diintiisa ay toosan tahay bay leeyihiin intaasaa inugu filan ama aabihii ha noqdo ama hooyadii ha noqoto cidduu markhaatiga u furaya waa la aqbalayaa jumhuurku laakiin aaaar iyo waxyaalana way u ictimaadayaan laakiin xadiidku ansaxay ma jiro waxay leeyihin usuul iyo furuuc la aqbali maayo sidoo kale shahaadat lcaduwi maratwaxa calaa man yucaadiihi ciddii markaa colaadinayay inuu markhaati ku noqdo iyadana tuhmad baa taalo la aqbali maayo labadii isqabay inay markhaati isu furaan iyadana la aqbali maayo laakiin taa dambe shaafici baa ka hor yimido washaafici imam shaafici yaqbalu min haadayni labadan u ka aqbalaya zawjka iyo duuna maanic wax markaa mancinaya iyadoo aanu jirino wuxuu leey labadani waa la aqbalaya calaaqada ka dhaxaysa sidii asalkii iyo faracii maaha oo de waa calaaqa markay doonta go-aysa iyagu tuhmadoodu halkaa ma gaarsiista buu leya waa la aqbalaya lakiin saddexdii madhabee kalaba aqbali maayaan ama wixii dadkaa ka soo haray fuqahadu way aqbalayaan walaalkii in adeerkii kale iyo waxaasoo dhan fuqahadu way aqbalayaan lakin iminka ma laha maxaakimta meelo fara badan lama aqbalaba qofka haddii ay qaraabadiisi iyo saaxiibtinimo iyo marka qaarkood ay odhanayaan wayuqbalu waa la aqbalayaa alacmaa qofkii indhaha la'a ladaa imkaani ladaa imkaanin marka ay de suuragal tahay waxaanu markhaati ka noqdo markay wixii suuragal tahay binaxwi samcin ay ku suuroobayso inuu wixii dhegaystay lisiwa nucmaani wixii aan abu xaniife ahayn baa ogol qofkii indhoolka ahaa inuu ka markhaati kaco arin ama uu arkay intii uda indhaha qabo ama arin ay maarata ugu suurowday dhegaysi oo laakiin way adkaynayaan waxay leeyihin hadal buu qof maalan dhegta ugu qabtay qofkii markaa ku dhegay hadhow markaa maxkamadda keenay wuxuu leeyahay ninkan isaguma odhanay hebel hebel ma odhanay ninkan aan hayo ayaa sidaa iyo sidaa jiri markaasoo kale waa la aqbalay waxaa kaloo la aqbalaya waxyaalaha istifaadada ku sugnaada sida nasabkii oo kale iyo guurkii oo kale heblaayey hebel qabo iyo geeridii oo kale inuu hebel dhintay waa wax markaa de markiiba la baahiyo oo laysla ogaado oo haday been tahay in ay horow soo baxay marka waxyaalahaasoo kale ee mustafiidka ah waa la aqbalayaa bay leeyihin acmaha laakiin xanafiyadu waxay leeyihin indhool waxba laga dhegeysan maayo xataa wixii uu isagoo indhaqaba arkay maanta markuu isagoo indhala uu markhaatigii furayo lama dhegaysanayo in ay wax iskaga dhex khaldaan baa laga ya mar haddaan dadkii arkayni maarata shuhuuddii kale iyo mashhuud calayhigii iyo mashhuud lahugii wixii inuu isku qaso ayaa dhici karta bay waxba laga dhegeysan maayo wa maaliku imaam maalik biakhrasin qof hadalla oo aan haddi karaynin oo yuumii wax ishaaraya ayuu qanica ku kaafto oo shahaadadiisa u aqbalay haddii ishaaradiisu la fahmayo ka kadbihi sida inuu qorayo oo kale oo qoraal haddii uu qorayo wuu aqbalaya waalxambali imaamkii axmed ahaa fii daa tan qoraalka kabica maalig buu ku raacayo hadduu qorayu qoraal marka waxa weyaan khatiibuu qorayo waa la aqbalaya intii kale waxay leeyihin marka qof aan hadlaynin waxba markaa waxa weyaan qoraalkiisana la dhegeysan maayo ishaaradiisuna kaba sii daranba wlmaalikiyu fi ljuruuxi yasnacu min asabiyi wa shuruuan yadacu wlmaalikiyu maalikigu yasnacu wuxuu maqlayaa filjuruuxi markii dhaawacyada iyo nabarada iyo dilka xataa ay tahay min asabiyi buu wa shuruuan yadacu wayadacu shuruuan shuruud baan dhigaya shuruuddaa waxaa ka mida in arrintu arrin carruurta dhexdooda ka dhacday ay tahay oo dee ciyaalkii iyagoo ciyaaraya ayay waxisyeelayaan marka haddii la dhaha waxba laga dhegaysan maayo halkaa xuquuq badan baa ku dayacmaysa marka haddaba shuruudun baynu ka adkaynaynaa wixii iyaga dhexdooda ah ee laba iyo wax ka badan ay ka markhaati kacaan nabaradana ah arrimo maaliya iyo waxyaalahaas halis ma <clears throat> oo iyaga waxba markaa eh, daruura meesha ma taalo laakiin wixii nabarada ah ee iyaga dhexdooda ka dhacay dad waaweynina aanay la joogin aanay kala teginna ee halkii wada joogo lagu gaaray oo halkii markaa markhaatiga lagaga qaaday markaa waa la maqlayaa buu leeyahay imaamu maalik raximah llahu tacaala wayashhadu dimi cala dimiyi aw ladii istaamana lilkuufiyi wayashhadu wuu ka markhaati kacayaa adimi gaalkii dimiga ah cala dimiyi ku lamida ah ayuu marhaati ku noqonaya aw ladii istacmaal ama mid ka liito oo iminku magangelyo kusoo galay isagu aandimiba inu jizye bixinayna magangelyo kusoo galay oo gaal kale wuu noqon karaa buu leeyahay lilkuufiy abuu xaniife raximahullah agtiisa gaalku gaalkaa kale ee lamidka ama ka darajada hooseeya markhaati wuu ku noqon karaa laakiin muslimiintii unbaa loo aqbalaynin waayo waa mutaab xaggii markaa muslimiinta markuu yahay qolyihii kalena waxay leeyihin cadliba ma ah waashhiduu dawey cadlin baa markaa qofkani cadli ma cadaaladu ma sugna <clears throat> markaa lama aqbalay wlxambali yaqbalhu licudri faqdi ridaa calaa wasaaya safi wlambali xambaligu yaqbalhu wuu aqbalayaa gaalka licudri faqdi ridaa cudurdaarka ah in la waayey cadligii riduhu waa cadligii calaa wasaayaa safrin buu markaa ku aqbalaya qof markaa dad musaafiriin saf horan noo soo martay amed waa jamci musaafiriinta ah dad musaafiriino dardaarankoodii iyagoo aan haysana cid markaa cuduul ah gaala una ay la joogto waa loo aqbalay xaaladda gaalkii oo aayaddii ee tafsiirkeedi aw aakharaani min hayrikum ayaa markaa tafsiirkeedii la ysku haystaa aw aakharaani min hayrikum min hayri lmuslimiin yani waa gaaladii waa markii markaa uduun la waayo muslimiintii markaa la waayo haddii gaaluni ay kula joogto dardaaranki in aad qorayso de maarata watigii siyaaq markaa ixtibaarkiina uu jiro qofku markaa wasaayadiisii wuu qorayaa labadii gaalna wuu markhaati gelinayaa waana la aqbalaya hadhowbay iyagu leeyihiin jamaahiirtu laakiin si kale u fasiraya qaarkood min eyri qabiilatikum iyo waxyaala noocaasa iley cadligu man lam yartakib kabiira waa qofkii aan dembi weyn ku dhicin walam yakun mulaasiman sagiira dembi yarna aan joogtaynin oo walam yusiruu calaa maa facalu likabiiray isu bedelaysaabeen culamadu haddii uu markaa sagiiradii joogtay wa min khawaaribi lmuruu'ati salib waxyaalihii dadnimada wax u dhimeeyeyna waa inuu qofku ka nabad qabo oo dee yaanay wixii dembiba ahaanin hadduu dhar aan laa'iq ku ahayn dadka ku dhex marayo oo maarata wuxuu doona samaynayo ma ka qosqoslin iyo waxa uu ka waxay leeyihin kuwa markhaatigooda la aqbali maayo qofka de waxaan sidan iska u bartay inuu markhaatigiina been ka sheego waa iska qariib marka khawaarimuraadi waa maxay bitarki hayri laa'iqin curfan khawaarimura waxa weeye inuu qofku ka tegayo ama yani salaamadii ka badbaadidii uu ka badbaadiyay khawaarimurauhu waa inuu iska ilaalinayu ka tegayo wixii aan isagoo kale munaasib ku ahay curfi ahaan oo hadduu de sheekha yahay de nin sidii u dhaqmi jiray baa laga doonaya hadduu aalibulcilmi yahay aalibulcilmi siduu u dhaqmi jiray hadduu qof madaxa yahay qof madaxii siduu u dhaqmi jiray nin odayo waayeela hadduu yahay qof odayo waayeela sidii uu ahaan jiray inuu yahay baa laga doonaya marka haddii uu tii khilaafo oo wixii lagula yaabayay isagoo kale aanu iska dhowraynin inuu been sheegaana waa iska dhici karaysa ila lama aqbalayo kaasoo curfan culima curfi ahaan loo ogaaday wixii laaiq ku ahaa oo curfi ahaan loo ogaaday walam yakun aan ahayn mubtadican mubtadicna aan ahayn kalqadariy qadariga iyo ah waa bidacooyinkii waaweyna qadariyadii iyo iyo ama raafiladii iyo wixii markaa noocaa ahaana waa inaanu ahayn liaxmedin walximyari labadaa imaam agtooda oo iyagu waxay leeyiin mubtadicii bidcadiisu ay sidaa wahayd muqalladada ay ahayd cadli ma noqon karayo khaarijigii iyo waxyaalahaasi laakiin shaafici iyo iyo abu xaniife waxay leeyihin kuwaasi diin ahaan ayay waxaan u haystaan marka haddaanay beenta ku cibaadaysanaynin oy sidoodii kalena u toosan yihiin beentana ay xarimayaan inay xaaraanta ay aaminsan yihiin de markaa maxaynu aqbali weyn waan aqbalaynaa oo imaam shaafici oo kale wuxuu leeyahay kii beenta gaalnimo u arkay khawaarijta markuu sheegay iyo ka aan gaalnimo u arkayna u arkaya u dembi xun de marka ay markhaatigu inuu qofkani run sheegaya iyo ictimaadaysa markhaatigu yahay waa in runtii la ogaado baa markhaatiga looga socdaaye kaa gaalnimo u arkaya inaan markhaatigiisa aqbalo ayaaba ka dhow inaan aqbalo kii aan markaa gaalnimo u arkaynin isagu saasuu leeyahay laakiin eh, labadan imaam ee kale waxay leeyihiin waa faasiq taana way sida ogolyihin salaadii eh, iyo way u xukumayaan waa faasiq bay leeyihin inaan lagu daba tukanin eh, qofka markaa bidcadiisu ay saa u weyn tahay way isla ogol yihiin inay laga fiican yahay in lagu daba tukado xukunkii faasiqa oo xaggii imaamnimada iyo arrimahaasi uu yeelanayo laakiin shahaadada ayay leeyihiin xukunkaa ma yeelanayo marka aynu tuhmada ka marayno wadaa cadaawatin lidunya cadaawadii dunyawiga ahayd waxay ku saarayaan cadaawadii diiniga ahaydoo dee qofkan sunnigahi mubtadicii wuu necab yahay oo shiicigii iyo raafidagii iyo qadarigii iyo khaarijigii wuu necab yahay laakiin diin ahaan buu u yahay markhaatigiisii waa la aqbali marka iyaguna haba inaan necbaadaana diin ahaan bay inoo necab yihiin markhaatigoodii waa la aqbalaya haddaanay beenta banaysanan bay wyktafi nucmaanu fi siwa alqawad walxadi bisitri walaysa almuctabad wayaktafi wuxuu ku aftoomaya annucmaanu abu xaniifa raximah llahu tacaala fii siwa alqawadi walxadi wixii cuquubaadka ka soo haray qisaas iyo xuduud wixii ka soo haray wuxuu ku kaaftoomayaa bisitri qofku inuu asturan yahay oo aan xumaan lagu ogeyn ee in wanaag lagu og yahay ma shardiayo laakiin walayse almuctamad maaho hadda dadku waa xumaadeen bay yidhaahdeen taskiya loo baahanaya qofkani in lasoo taskiyeeyey oo ama qaadigu uu garanayo inuu qof wanaagsan yahay ama dad yaqaana ka soo wareystay oo uu markaa waxaweya cadaaladiisa soo ogaaday ayaa shardi shardiye mastuurkii ama kii majhuululxaalka la odhanayay kuma filaanayo alaslu shaahidaani halkaasaa masaabkii shahaadaka bilaabmaya ku jooga halkaa insha allahu tacala wsala allah wasalam calaa nabiyina maxamedin wallah alam